alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu <clears throat> darsigeennaani waa kii labiyo labaatanaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam ou iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdulwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu ulxaj kitaabu salaa iyo kitaabu siyaam iyo kitaabu zakaat intaba waa ka soo baxna xaj eh, ayuu halkan kaga waramayaa kitaabka kitaabu lxaj koob iyo toban baabuu ka kooban yahay xajka luqa ahaan waxaa loo yaqaanaa alqasdu qofku inuu meel u qasto oo u jahaysto istilaaxana culimmadu waxay u yaqaanaan qasdun makhsuusun min shaksin makhsuusin qasdun makhsuus waa ujeedo gooni ah min shaksin makhsuusin qof gooniyana ka imaanaysa ilaa muxallin makhsuus meel gooniyana la aadayo fii zamanin makhsuus xilli gooniyana ay tahay wakhtiga la xajinayo calaa wajhin makhsuus si gooniyana loo xajiyo si walba looma xajiyo xajka jiritaankiisa ummadda islaamku waa isku ijmacsanta oo khilaaf kama jiro qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta iyo qiyaasku intuba way keenayaan arkaanta islaamka oo shanta ayuuna ka tirsan yahay qofkii diidana waa ku gaaloobaya sanadkii lixaad ee hijriga ayaa la sharci yeelay kitaabulxaji xajkii ayuu u kitaab yahay baabulmawaaqiiti wakhtiyaashii ayuu u baab yahay wakhtigu laba u qaybsamaa wakhti xilli oo weliba makaan iyo boos ah booska laga xirto xajka iyo cumrada ah mawaaqiit iyo miiqaad zamaniyahoo bilaha la xajiyo oo xajka la xajiyo labada labada wuu ka hadli doonaa makaankii laga xirtaa wuu ka hadli doonaa bilaha ay muhimka tahay dee bisha xajkana wuu ka hadli doonaa baabulmawaaqiiti xilliyaashii iyo waqtiyaashii ayuu baab yahay can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey radiallahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama waqata wuxuu u xilliyeeyey o u waqtiyeeyey liahli lmadiinati ree madiina inay ka soo xirtaan xajka dalxulayfati meesha dalxulayfa loo yaqaan qofka madiine ka imaanaya oo xajka u soo socda iyo xaramka mako waxaa loo sharciyeeyey meesha uu ka soo xiranayaa inay noqoto dalxulayfa malfa malka ree madiina magaaladii nebigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam oo ansaaro oo usoo hijrooday nebigu haddii lagu yidhahda xageebay xajka ka xiranayaan markay madiine ka yimaadaan oo xajka maka usoo socdaan meesha dalxulayfa loo yaqaana masjid baa ku yaalla hadda kow wali ahli shaami reer shaamna wuxuu u waqtiyeeyey aljuxfata meesha juxfa loo yaqaano dadka shaam iyo suuriya iyo dhankaa ka imaanaya baqhdaad ayaguna waa inay ka soo xirtaan juxfa meesha loo yaqaano waa meel magaceed waliahli najdin ree najdina wuxuu u sharciyeeyey qarna almanaazili meesha qarna almanaazil loo yaqan waa meel magaceeda ayana juxfa iyo dalxulayfa iyo qarna almanaasil intuba waa meelo magaceed qarna almanaazili meesha manaazil qarna almanaasil loo yaqaano ciraaq iyo dad ka imaanaya waliahli lyamani ree yamaneedna wuxuu u sharciyeeyey yalamlama meesha yalamlam loo yaqaano yaman marka waxaa raacaya etoobiya inagaan soomaaliya dadka ka tegaya kulligood markay xajinayaan xajka u socdaan meesha yalamlam loo yaqaano halkaasay xajka ka xihanayaan wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam hunna meelahaas maaqa meelood baan soo marray yalamlam dalxulayfa juxfa qarnulmanaasil sooma xusataan hunna meelahaas lasoo sheegay hunna ayagaa soo celinaysaa meelahaas lahunna dadkaa lasoo sheegay u sugnaadeen dadkee ree madiina xaggee ka xihanayeen dalxulayfa iyo ka xiranayeen reer shaamna juxfa reer najdi qarnulmalaazil reer yamaneed waxaa weeyaan meesha la yidhaahdo yalamlam marka hunna meelahaas lahunna dadka lasoo sheegay u sugnaadeen kow iyo waliman dadkii ataa yimid calayhinna ayaga dushooda oo min hayri ahlihinna meelaha dadkeeda aan ahayn maxaa laga wadaa soo lama odhan reer yamaneed xaggee ka yalam lam reer yamaneed yalamlam bay ka xeranayaan ma keligoodba maya markay xajka usii socdaan qof kastoo sii maraya yalamlam sida innaga dadkeena halkan jooga kenya soomaaliya dadka jooga ee dadka jooga meesha la yidhahdo etoobiya ka xijinhaya kulligood xaggeebaa umaran oo kasii xiranayaan yalamlam madiine dadkii joogay hadday xiranayaan dadka madiine kasoo gelaya dhankeedana dalxulayfa kasoo xihanayaan shaam dadka kokor ka imaanahaya oo eraan iyo halkaas iyo meelo kale ka imaanahayaan waxaa laga yaabaa in la yidhahdo soo mara halkaas marka hunna lahunna hunna meelahaasi lahunna dadkaasay u sugnaatay ma keligoodba iyo waliman dadkii ataa yimid calayhinna meelaha dushooda oo min hayri ahlihinna dadkooda aan ahayn oo duleedka kale ka yimid oo miman dad ka mid ah araada doonay alxaja xaj aw ilcumrata ama cumro waman ruuxii kaana ahaaday duuna daalika meelaha ka sokay oo maxaa laga wadaa haddii la yidhi qofka madiino jooga wuxuu xajka ka xidhanayaa dalxulayfa qofka dalxulayfa ka shashayba deganoo xajka xaggiisa kasii xiga kasii warka oo dalxulayfaba aan u baahnayn inuu dib ugu noqdee xaramka xaggiisii siixiga xiga maka fa min xayu meeshii ayuu ka xiranayaa ansha'a uu doono adiga meel kasoo xira lagu leela marka meeshii xaramka agtiisa aad maraysa haddaad doonta ka xihan karta meeshaa rabtaad ka xihan kartaa sababtoo ah meelihii wax laga xiranaya ka shashay meel ka hoosaysaa degantao xaramka ka xigta xataa ahlu makata reer maka dadka ah reer maka xaggee kasoo xihanayaan waxaa la yidhi min makata maka laftirkeeda ka xiranaya markuu masaajidka ku tukado meeshaasu ka xihanaya bartuu joogo ee la odhan maayo inta tagtay waxaad aadaa yalamla ama dulxulayfa aad ma la odhanayo halkaa marka waxaad ogaatay xajka meelaha laga xirta aad ogaatay xajka meelaha laga xirto wixii mawaaqiiddaas loogu talagalay le meeshaasay ka xiranayaan wixii ka shisheeyana qolo walba meeshay soo marto wixii ka sokeeyo xaramka xaggeeda ka xigana qolo walba meeshay degan tahay saddexdaa meelood wey can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radiallahu canhumaa anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yuhillu way xihanayaan ahlulmadiinati ree madiina min dilxulayfati dilxulayfa ayay ka xihanayaan waa maxay xajka iyo cumrada labadaba kay raba halkaasi ka xihanayaan wa ahlu shaami ree shaamna min aljuxfati juxfa ayay ka xihanayaan wa ahlu najdin ree najdina min qarnin qarni ayay ka xihanayaan qarniga hadday ta waxaan soo marray min qarni lmanaasil soo ma ahayn waa taas qaala cabdullaahi wuxuu yidhi dee cabdullaahi ibnu cumar baa xadiidka warinayay wa balaqanii waxaa isoo gaaray anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi wayuhillu way ka xiranayaan ahlulyamani reer yamanna min yalamlam reer yalamlam meeshii layihahda ka xidhanayaan marka cabdulaahi ibnu cumar tan ayadaa nebiga kamuusan maqal laakiin way isoo gaartay bi dad kale iga soo gaartay xadiidka marka labadaa baab labadaa labada baabkaa labada xadiid buu ku sheega musanifku baabu maa shay ayuu baab yahay yalbisu uu xidhanayo almuxrimu qofka muxrimka ah min athiyaabi dhar xale yihiin waa maxay qofku markuu xaj ku jiro ama cumraysanayo muxuu xidhanayaa dhar ah dharka uu xidhanayaa waa noocee baabu maa shay buu baab yahay yalbisu uu xidhanayo almuxrimu qofka muxrimka muxrimka waa qofka xajka ama cumrada xirtay wey maxram haddaad maqashid gabadha qofka maxramkeeda ah oo aan guursan karin oo walaalkeed iyo abtigeed iyo adeerkeed iyo awowgeed iyo aabaheed iyo wiilkay dhashay kaase waxay hebel maxramkeeda miimka waa kordhigaya marka taa maxram laakiin xaji cumro marka laga hadlayo miimka waa la godayaa muxrim ayaa la odhanaya raadana waa la hoos dhigay muxrim marka qofka muxrimka oo xaajiga ah xajinaya ama cumraysanaya xageebu ka dharsay u xiranaya maa yalbisu wuxuu xiranaya almuxrimu qofka muxrimka oo min athiyaabi dhar ah afar xadiid buu baabkan ku sheegaya can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma ana rajula nin baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow maa maxay buu yalbisu xidhanayaa almuxrimu qofka muxrimka ah min athiyaabi dharka xaggiisa muxuu dharka ka xidhan karaa qofka muxrimka su-aasha nebiga la weydiiye u fiirso qofka muxrimkaa oo xaj xidhan ama cumro muxuu xidhanayaa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle laa yalbisu xidhan maayo alqumusa qamiisyo qofku qamiis ma xiranayo koow walal camaa'ima cimaamadana xiran maayo labo wala saraawiilaati sarwaallana xiran maayo saddex walal baraanisa koofiyadana xiran maayo afar walal khifaafa khufayna xiran maayo shan ilaa axadun qof maahanoo laa yajidu aan helaynin naclayni laba kabood khuf ma xihan karti haddaadan laba kabood helaynin laakiin falyalbis ha xirto khufayni laba khuf walyaqdac ha ka gooyo humaa labadii qof min asfalalkacbayni min asfali lkacbayni anqowga meesh dhankiisa hoose walaa yalbisu ma xirto qofku min athiyaabi dharka xaggiisa shay-an shaygaasoo masa u taabtay hu asaga zacfaraanu zacfaraan wuxuu taabtay ma xiranayo ow warsun ama huruud walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday walaa tantaqibu ma shareeranayso almar'atu haweenaydu oo niqaab xidhan mayso walaa talbasu ma xidhanayso alqufaazayni golofyada gacanta la gashadana ma xidhanayso gabadhu hadday xaajiyaata oo xajinayso xadiidka nebiga su-aal baa la weydiiyo waxaa la yidhi qofka muxrimkaa muxuu xidhanayaa markii nebiga su-aashaa la weydiiyo wuxuu ka jawaabay wuxuu kama kamuusan jawaabina wuxuu ka jawaabay qofka muxrimka wax uusan xidhanayn markaasuu nebigu wuxuu sheegay sagaal qodob qodobka koowaad waa qamiis oo macnaheedu yahay maryaha tola qamiis kaliya maaha shaatiga furaanada iyo surweelka waxyaalaha dharka tolana noocaaso dhan baa soo wadagelaya qamiiskan caadiga kaliya maaha qamiiskaa soo gelaya fanaanadaasaa soo gelaysa shaatigaa soo gelaya qofku mar hadduu acmaashii xajka ku dhex jiro maaha markaad halkaa ka baxday mar haddaabaad xajkii xiratay oo aad acmaashii xajka xiratay baa laga hadlayaa inta ka horaysa dharkaaga caadiga waad qabi karta qodobka waa qodob qamiisyo walal camaa'ima camaa'imtuna waa maxay waa waxa madaxa lagu daboolo cimaamadaha iyo waxyaala la midka koofiyadii iyo ma xiran karo saraawiisha sarweeladana ma xiran karo baraanistu waxa weeye waa jaakada iyo koofiyadda iswata soomaalida arab hadda nairobi aadka looga isticmaalo dhaxanta laga gashado marka koofiyadaasoo kalena lama xiran karo iyo kuwa kale midna khufeynkana lama xiran karo waa waxa aan kabaha ahayn oo sokosyada iyo kabaha xoogaa u yara dhexeeya shantaa qodob halkaa lagu sheega u fiirso qamiis cimaamad sarweel koofiyad iyo khuf soo shan somaa shantaa markii la sheega waa l hadii la yidhi khufayn lama xiran karo qofkii kaba waaya de hadduusan kaba helaynin wuxuu booskooda gashanaya khufayinka taa waa loo ogolyahay laakiin markaad khufayinka gashanaysid halkaa anqawiyada ah odayka boohista ah hoosteeda ayaad ka jaraysaa shantii qodob waxaa lagu daray mare zacfaraanku uu taabtay zacfaraan mmma qaadanaysid waa lix ama huruud iyo wax la midoo riinji la mariyey waa toddobo haweenaydu ma shareeranayso hadday xaji cumro ku jirto waa sideed qufaazaynna ma xihanayso qufaazaynka waa golofyada gabdhuhu gacmaha gashaan somida arag ayadana ma xihanayso sagaalkaa qodob oo qofku uusan xiranayn buu nebigu tilmaama su-aasha meesha taalla waxay tahay wixii la weydiiya waxay muxuu qofku xiranaya wuxuuna nebigu ka jawaabay wuxuusan xiranayn mala faham soo kale laba maxaa ii bannaan oo aan dhar xiran karaa haddaan ku idhaahdo oo aadan ka jawaabina aad ka jawaabtay wixii iga xaaraan ah soo laba kale kala aha maxaa ii bannaan wixii kaa xaraama laga jawaaba marka sababtu waa maxay waxa kuu bannaan baa tiro badan sagaal qodob keliya hadda la sheegay soo maaha wixii sagaalkaa ka soo haro o dhan baad xiran kartaa wey wixii sagaalkaa ka soo haro o dhan waad xihan kartaa marka culummada iyo aqoon-yahanka iyo in la weydiiyo markii masale ishkaal kaa gasho ama markaad xajinayso oo kaleeto waxaad xihanaysid xadiidku waana faa'ideynaya can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yakhtubu asagoo khudbaynaya bicarafaatin carafo maalinkii carafo oo la taagnaa carafo ayaan maqlay nebigoo khudbaynaya sal alla lyi wasalam wuxuu leeyahay man qofkii lam yajid aan helin naclayni laba kabood falyalbas ha xirto al laba khuf ha xirto waman ruuxii lam yajid aan helin isaaran hoosguntina fal yalbas ha xirto asaraawiila saraawiisha ha xirto almuxrimu lilmuxrimi laamtan ku jirtaay waa laamuljar oo waxaa laga wadaa haadal xukmu xukumkan asagaahi lilmuxrimi qofka muxrimka unbuu u sugnaadoo khuseeya amaa qofkii aan muxrim ahayn oo xajii cumro ku jirin dharka noocuu rabu ka gashan karaa wixii ilaahay ka xarimoo kala maahan marka kan muxuu inoo faa'ideeyey kan wuxuu inoo faa'ideeyey dee qofku hadduusan laba kabood helaynin khufaynkii horay loo xarimay waa gashan kara qofkii aan hoosguntii kala haysan leanna saraawiisha ayaan la gashan baa layidhi soo maa wax kaloo aad gashatid ba haddaadan haysan sarwaalkaaga waa gashan karta lilmuxrimi haada xukumka xukumkaana lilmuxrimi u sugnaada qofka muxrimka weeye qofka hawshaa laga lakin haddaadan muxrim ahayn dharkaaga noocaad rabtaad gashan kartaa can cabdilaahi bni cumara radi allahu canhuma anna talbiyata rasuulilaahi rasuulka alle talbiyadiisii towxiidsigiisii wuxuu ahaa labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika laka labayka talbiyadu waa taas weeye labayka allaahuma labayk soo midaan maqal talbiyadu waa taas talbiya waa ilaahay oo la ajiibayo towxiidsiga labayka waan ku ajiibay oo ajiibid maxaa laga wadaa ilaahu waan ku yeelay soo xajka ilaahay kuguma yeerino soo xajiya muusena odhan ilaahu waa ku yeelay allaahuma allah yow labayka waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay waa jumhuurta culummadu waxay qabaan arrinkaas inuu mustaxab iyo wanaagsan yahay laa shariika cid wax kula wadaagtaa laka adiga kuuma sugnaan labayka ilaahu waan ku ajiibay ina alxamda mahad iyo wanicmata barwaaqo laka adigay kuu sugnaatay iyo walmulka boqortooye intaba adaa iska leh laa shariika cid wax kula wadaagtaa laka adiga kuuma sugnaan qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yidhi waa naafic naaficna la yihahdo cabdullahi bni cumar xadiidka ka warinayay wa kaana cabdulaahi bnu cumara cabdulaahi bnu cumar wuxuu ahaa yasiidu mid ku kordhiya fiihaa ducadan dhexdeeda labayka labayka wasacdayka oo meeshii labayka keliya ahay labayka kaleu ku dara labayka labayka wasacdaykana waa ku dara labayka ilaahu waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay wasacdayka waxaan ku liibaanayaa ajiibidda aan ku ajiibay oo sacaadiya liibaan baan ka helaya ama wasacdayka liibaan liibaan kale kasii dambayso ayaan waxa weeyaan ku ajiibaya ajiibitaan ajiibitaan kale ka sii dambeeyo wasacdayka ajiibitaan ajiibitaan kale ka sii dambeeyo ayaan ilaahay ku ajiibayaa ayb ina alxamda wnicma walkhayru khayrkuna biyadayka labadaada gacmood buu ku sugnaaday waalraqbaa'u rajaduna ilayka xaggaagay ahaatay iyo walcamalu camalka muslim baa la gooli noqday tan ilaahu xaggaagaan rajaya alraqba waa alrajaa ilaahu adaan ku rajaynayaa camalka cabaadaysanayana ilaahu xaggaagu u ahdo adi unbaa iska leh marka talbiyada noocaasa ah, rag iyo dumarba laga rabaa mashruuca ah. labayk allaahuma laakiin gabdhuhu inay codkooda xoogaa u yaro u dhigaan ayaa haboon can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam laa yaxillu ma bannaana limra'atin haweeney tu'minu rumaynaysa billaahi alle iyo walyowmi maalinkii alaakhiri dambe an tusaafira inay socdaasho oo safarto masiirata yowmin maalin meel loo socdo iyo wa habeen laysa macahaa la jirankeeda xaaluusan ahayn xurmatun maxram qof uusan la socon soosaadiin qori maayo laysa macahaa xurmatun ay maxramun qof maxram ayuusan la socon wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa wa fii lafdi lbukhaariyi bukhaari lafdigiisa wuxuu ahaa laa tusaafir ma ay safarto looma ogola masiirata yowmin maalin meel loo socdo haweenaydu yaysan safrin ilaa maca dii maxramin qof maxrama inay la socoto maahane qof maxramkeeda inuu la socdo maahane haweenaydu ma safri karto marka u fiirso kani waa maxrame muxrim ma ah maxram xadiidkani wuxuu inoo faa'ideeyey gabadhu waxaa laga hadlayay waxay ahayd baabu maa yalbisu lmuxrimu min athiyaab haddana waxaa meeshaan la keenay laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira masiirata yowmin wa leylatin laysa macahaa xurmatun ayadoo aysan maxram la socon marka macnaheedu waxaa weeye haweenaydii lalahaa ma shareeranaysa iyo goloofya ma gashanaysa iyo dee waa haweenay maxramkeeda wadato oo sidaa ku xajinaysa ama ku cumraysanaysa laakiin haddaysan maxram wadan aabaheed ninkeeda ilmaheeda eedakay u tahay habaryar miday u tahay miday walaalkeed waxyaalahaas oo kale haddaysan la socono maxaarimteeda ah ayadii xajka lagama rabo cumradana lagama rabo culummo badan baa qabta culamada qaar waxay leeyihiin dad lagu kalsoon yaho aamina hadday raacdo dhib male hawshaas ayadaah ah baabulfidyati fidyadii ayuu u baab yahay fidyadu waa maxay qof baa wuxuu sameeyey xajkii intuu ku jiraybaa xajkiisi waxaa ka galay nuqsaan marka waxaa wuxuu leeyahay wax madax furasho camal la yidhahdoo fidyaahoo gowrac iyo wax la mid oo uu bixinahayo xajkiisii dhaawicii soo gaaray uu kabayo xajkiisii nuqsaan baa ku timid nuqsaantiibuu kabayaa marka buuxinaya laba xadii buu musanifku hal xadiid buu musanifku baabkan ku sheegi doonaa can cabdilaahi bni macqilin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jalastu waan fadhiistay ilaa kacb bni cujrata kacab ibni cujra ayaan la fadhiistay fa sa'altuhu waan weydiiyey hu kacab can ilfidyati fidyada adeen wax ka weydiiyey qofka xajkii hadday waxsi ka noqdaan fidyadiisa ka waran fa qaala wuxuu yidhi nasalat way igu soo degtay fiya aniga khaasatan oo gooni ah aayadda fidyada ka hadlaysa anay igu soo degtay keligay bay igu soo degtay macnaha isagu nebi maaho looma waxyoono nebigaa loo sheego li ninkaas sidaasaa laga rabaa weeye oo aayadda lagu soo dejiyey marka soo degitaan hadday noqoto anay igu bilaabatay xukumkeedu laakiin aniga khaas iguma ahane wahiya ayadu lakum idinka caamatun guud ahaan bay idiin tahayoo aayaddii aniga laigu soo dejiyay xukumkeeda oo aniga iga hadlaysay idinkuna waad soo gelaysaan wey xumiltu waa la i xambaaray buu waa la isoo xambaaray ilaa rasuulilaahi rasuulkii alla xaggii sala allahu caleyhi wasalam xamliga waa qaadidda qofka la soo qaado wal qamlu ayadoo injirtu yatanaaharu ka soo daadanayso calaa wejhi wejigayga injirti baa inta iga badatay madaxayga injir lama yaqaan injirtaa madaxayga saa uga daadanaysa ina xanuunsan timihii ku baxeen leanna qofka xaajigaha ah timaha inuu xeero lama rabin marka timihiibay inta injir isqabsatay bay wejiga saa uga daadanaysa qamligu waa injir weliba midda waaweyn oo injirbooda loo yaqaan injir waaweyn weeye fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa kuntu ma ahayn nebigaa iskale hadalkan uraa mid la malagelinayo ama u malaynaya alwajaca xanuunku balaqa inuu kaa gaaray bika adiga maa waxa araa aan arko inaad sidaan u xanuunsan tahay oo injiri sidaan kugu baxday manan u qabin buu inihu aw maa kuntu ma ahayn araa mid arka aljahda dhibka balaqa inuu kaasoo gaaray bika adiga anuu balaqa inuu kula gaaray bika adiga maa waxa araa aan arko atajidu ma helaysaa shaataa neef arya waa maxay timaha in la iska xiira lama rabin soo maaha war injir baaba naftii kuu keentae intaad timaha iska xiirtid dhiig baa kugu waajibaya markaasi neef ariyo aad gowracdo dhiig ka daadayso ma helaysaa atajidu ma helaysaa shaata neef ariya saasaa laga wada timahan timahanaad xiiraysaa neef ari aad gowracaysaa fa qultu waxaan idhi laa maya injirtiina maara waa ula ahay waa iga badatay neef aan gowracana ma hayso fa qaala nebigu wuxuu yidhi sum soon halaaata ayaamin saddex maalmood soon timaha iska xiir laakiin saddex maalmood soon aw acim ama quudii sitata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kastana uu u sugnaaday nisfu saacin suus haafki mud waa koombo raashin ah koombo koombo kale markii lagu daraan laba koombo labadaas koombo oo raashinka ah ama labada galaas oo raashinka ah baa nisfu saac noqonaya marka neef baad gowracaysa haddaadan helin saddex maalmood baad soomin ama lix miskiin baad quudinaysaa timihiina sidii baad isaga xirtay adoo weli acmaasha xajka aan dhammaysan wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd fa amara wuxuu faray hu saxaabigii rasuulullaahi rasuulka alle sal ly wasalam saxaabiga rasuulku uu farayo waa cabdullaahi bnu macqil an yudcima inuu quudiyo faraqan dambiil faraqan iyo migtalkan soo maraya waa isku mid waa dambiil weeye <clears throat> saddex suus ayay qaadaa ama lix iyo toban rodol ayay qaadaa dambiil beyna sittatin lix ruux dhexdood horayba soomay soomar aw acim sitata masaakiina lix miskiin quudi lix miskiin dhexdoodba wuxuu yidhi waxaad siisaa dambiil raashina ow yuhdiya ama uu hadiyeeyo shaata neefariyo gowraco aw yasuuma ama uu soomo halaathata ayaamin saddex maalmood saddexdaasaa marka layidhi mid samee saddexdaa ayuu rasuulku sal lla slam mid samee ku yidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatu min siyaabin aw sadaqatin aw nusuk taa qur-aanka ilahay ku sheega wey taa qur-aanka lagu sheegay wey baabu xurmati makkata maka xurmadeeda ayuu u baab yahay magaalada maka inay tahay magaalo xurmo leh oo haddii xaj la joogo iyo haddii cumro la joogo iyo haddaan midna la joogin in lagu xadgudba ay xaaraam tahay laba xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa xurmatu makata maka baabu xurmati makkata maka xurmadeeda xurmadeeda waa la fahmay in la weyneeyo oo la qadariyo oo la sharfo aan lagu xadgudbin waayo can abi shurayxin shurayx aabbihii waxaa laga wariyey khuwaylid bni camrin alkhusaaciyi alcadawiyi ahaa intuba waa qabiilkiisa khuwaylid waa magaciisa ibni camrin alkhusaaciy waa qabiilada reer bani khusaacu ah alcadawiyi ree cadawi kasii ahaa radia allahu canhu allah ka raali noqde annahu abu shurayx qaala wuxuu ku yidhi licamar bni saciid bni alcaas camar ibni saciid bni alcaas saxaabi ma ahayn alxaafid baa wuxuu yidhi walaysa lahu suxbatun walaa kaana min altaabiciina biixsaanin saxaabina muusan ahayn raggii saxaabadaa si fiican dhaqankoodii u qaatayna muusan ahayn buy camar ibn ninka la yidhaahdo ninkan la yidhaahdo camar ibni saciid ibn alcaas walxal huwa camar ibni saciid yabcadu uu diraya albucuuha ayil juyuusha ciidamo jeyshuu soo jeish iyo ciidan buu dirayay xaggee u dirayaa ilaa makata mako mako oo muslimiin joogaan ayuu camar ibni saciid ibn alcaas wuxuu u dirayaa ciidan inuu ku weeraro oo maka la weeraro waa dad muslimiina meelay joogaan muslimiin kaluu leeyaha weerara isagoo sidaas samaynayo ciidan diraya saciid ibnu camar ibni caas baa waxaa la kulmay abu shuriix oo ah khuweylid bin camri markaasuu wuxuu ku yidhi idan ii ogolow lii aniga ayuhal amiiru madaxweynow ninka hadalkaa wataay waa waa abu shureex abu shureex baa wuxuu la hadlayaa camar ibnu saciid ibnu caas wuxuu leeyahy camar ibnu saciid oo madaxweyneha tahay inaan hadlo ii ogolowo i idan ii ogolow lii aniga ayuhal amiiru madaxweynow an uxadidaka inaan kaaga warramo qowlan hadal hadalkaasoo qaama uu la istaagay bihi hadalka rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama alqada berri min yowmi maalinki min yowmi alfatxi maalinkii furashada maalinkan maantayoo kaleeto birideeda oo kaleeto hadda ka hor hadal uu nebi maxamed jeediyey ayaan rabaa inaan kuu sheegee madaxweyne ii ogolow wuu ogolaaday fa samicat waxay maqashay hu hadalkaas fa samicat waxaa maqashay hu hadalkaas udunaaya labadaydaan bi hadalkaa nebiga waxaa ka maqlay labadayda dhagood kow wa wacaa waxaa weeleeyey hu hadalkaas qalbii qalbigayga iyo caqligayga ayaa weeleeyey wa absarat waxaa aragtay hu nebiga caynaaya labadayda indhood xiina waqtigii takallama nebigu uu ku hadlay bihi qowlkaas maaqashaybuu sheega dhagahaygu waa maqleen qalbigayguna waa weeleeyey wacaahu qalbii indhahayguna way arkayeen markuu nebigu ku hadlayay sala allau aleyhi wasalam xiina waqtigii takallama nebigu uu ku hadlay bihi qowlkaas oo muxuu nebigu sameeyey annahu nebigu xamida wuu mahadiyey allaaha alle wa ahnaa wuu ammaanay calayhi alla dushi uma qaala nebigu wuxuu yidhi inna makata mako ina makata mako xarama waxaa xaram ka dhigay haa iyada allaahu alle tacaalaa sarreeye walam yuxarim kamaysan dhigin haa iyada annaasu dadku xaram kamaysan dhigin ma kasoo meel xurmala maaha xurmada waxyi ilaahay uu nebi maxamed ku soo dejiyey unbay ku yeelataye wax dadku ay ku heshiiyeen oo istilaax dadku is afgarad ma ku yimid ma ah waa waxyi ilaahay saasaa laga wada kow falaa yaxillu uma bannaana limri'in qof yu'minu rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi maalinkii alaakhiri dambe an yasfika inuu daadiyo bihaa mako daman dhiig inuu ku daadiyo xaqdara ah mako dhiig xaqdarraa laguma daadin karo kow walaa yacduda inuu gooyana uma bannaana bihaa iyada shajaratan geed yacduda inuu gooyo oo jaro bihaa iyada shajaratan geed geedaha la jaro lama yaqaano geedaha maka ku yaala lama jari karo waa qodob labaad fa in axadun qof tarakhasa hadduu bannaysto biqitaali rasuulillaahi rasuulka alle dagaalankiisa oo qof uu yidhaahdo waa idin kale maka dhiig laguma daadin karee nebi maxamed baaba hadda ka hor ku dhex dagaalamay nebigaan kaga dayanaya anna waa la dagaalamayaa dadka hadduu qof yidhaahdo faquuluu waxaad ku dhahdaan ina allaaha alle qad adina wuu u ogolaaday lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama walam ya'dan idiinma ogolaan lakum idinka wa inamaa adina wuu ii ogolaadoo ii fasaxay lii aniga saacatan saacad oo yowmulfadxi ah oo min nahaarin maalin ah maalin uun saacad ka mid ah ayaa maka gudaheeda inaan ku dagaalamo la ii fasax waqad caadat way noqotay xurmatuhaa xurmadeedii alyowma maantay ka xurmatihaa xurmadeedii bil amsi shalay ay lahayd falyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu midka goobjooga ah alqaa'iba midka maqan ha gaarsiiyo oo macnaheedu uu yahay haddii qof yidhaha nebi maxamed baa hadda ka hor ku dhex dagaalamay anna waa ku dhex dagaalamaya waxaanu leenahay nebiga ilaahay baa u fasaxay laakiin adiga ilahay laguma fasixin nebiguna weligii uma bannaanayna maalin uun gelin ka mid aliyo ku dagaalan kabacdina waa laga joojiyey sideedii bay ku noqota qofka maanta ila jooga ee imaqlayaa dadka maqan ha gaarsiiyo innaga xataa soo gelayna dadka la soo gaarsiiyey fa qiila waxaa lagu yidhi liabii shurayxin abi shurayx abu soo ninkii boqorka la hadlaya maahan ya ayuha amiiru ku hayay saciid ibnu camr ibnu caas ninkii la hadlayay buu ahaa oo xadiidkaa nebiga ka soo warinayay abu shurayx baa waxaa la yidhi maa maxay buu qaala kugu yidhi laka adiga ninkii boqorkaa markaad waaniso hadalkaa fiican u sheegtay ma kaa qaatay mise waa kaa diida qaala wuxuu igu yidhi buu yidhi ana anigu waa aclamu waa kaa ogaal badnahay ana aniga aclamu kaa og bika adiga bidaalika xadiidkaas minka adiga yaa abaa shurayxin abaa shurayxu xadiidkaad ii sheegaysa anaaba kaa aqaanba ninkii dhammaayoo la waaniyey meeshii la rabay waanada inuu qaato dhaqan xumo intuu ka qabo oo weliba dhiig islaamu rabo inuu daadiyo wuxuu yidhi xadiidkan anaaba kaa aqaanba kow waa midda labaadee ina alxarama xaramku laa yuciidu maga ma magangeliyo caasiyan qof caasi ah qof caasi oo dembiilaha hadduu inta carara xaramka galo xaramkiibuu galay hala iska daayo ma dhacaysa walaa faaran mid la soo cararay bidamin dhiig la soo cararayna ma badbaadinayo eh, xaramku walaa faaran mid la soo cararay bikharibatin khayaano iyo tuugnimo mid la soo cararay kharibadu maanta sariqa loola jeeda iyo tuugnimo xaramku ma badbaadinayo halkaasuu hawshii ka riday halkaa waxay ninka la saciid ibn camar ibni caas uu leeyahaa horta xadiidka anaa kaa aqaana waa kow waa midda labaadee xaramku qof caasiya ma badbaadiyo waa labo waa midda saddexaade walaa faaran bidemin qof gacan ku dhiiglaahoo dhiig la soo cararayn ah xaramku ma badbaadiyo waa midda saddexaade walaa faaran mid la soo cararay bikharibatin kharibadu waa tuugnimada iyo khayaanada qof inta wax soo haleeyey oo wax soo xaday xaramka kusoo dhuuntayna oo kusoo maatayna ayaana xadiidku wuxuu waxba badbaadinaya bu ayib alkharibatu midii qoraya bilkhaayi la akhriyo almucjamati ee la dhibic siiyey khaadu soo dhibic ma leh almucjama saasaa laga wadaa dhibic la siiyey iyo waraa'i ra almuhmalati ee la dhibic haleeyey alraa-u lmuhmala waa ra aan dhibic lahayn ra-diyo zaayida maxaa lagu kala gartaa dhibicdaa lagu kala gartaa alraa lmuhmala marka kha'da iyo xa'dana maxaa lagu kala gartaa alkhaau lmucjama marka saaskooda waa kha la dhibic siiyey iyo ra la dhibic haleeyey hiya alkhiyaanatu waa khiyaanadabi wa qiila waxaa la yidhi hiya albaliyatu waa balaayada iyo imtixaanka wa qiila waxaa la yidhi hiya tuhmatu waa tuhmada qofka la tuhmo wa asluhaa kelmaddaa asalkeeda kharibada asalkeeduna wuxuu ahaa fii sariqati libili geela xatooyada geela loo isticmaala dadka geela kala xada dadka geela kala xada xatooyada geela loo isticmaala qaala shaaciru gabyaagii wuxuu yidhi walkhaaribu midka tuugga allisu tuuggii weeye allisu ee tuugga ah yajibu yuxibu wuxuu jecel yahay alkhaariba tuugnimadu jecel yahay walkhaaribu khaa'inka allisu ee tuugga ah yuxibu wuxuu jecel yahay alkhaariba tuugnimada ayuu jecel yahay iyo geela dhiciisa ayuu jecel yahay xadiidku marka wuxuu inoo faa'ideynaya markaad rabtid dadka xumaatada inaad ka reebtid hadalka in loo dabciyo marka hore boqorow may ogolaanaysaa inaan kula hadlo haddaad qofka ku tira waryaa dhegayso waxbaan kuu sheegaya aamus dhagaha ifur oad indhaha ku gulguushay ee haddaad ku tiraahda adoo raalli ah inaan kula hadlo ma see u aragtaa miyay ogolaan kartaa inaan wax kuu sheego soo ma kala fiicna soo dhowow baa laga yaaba ina ku yidhahda maxaa diidaya inaad waxay sheegtid wax yara ma kula hadli karaa haa maxaa diidaya lakiin hadda dhegaysa waryaa adaan kula jeedaa isoo fiira aad ku tiraahda haa indhaha taag oo dhagaha fur waxaa laga yaaba inuu jiraa kan waaba kudii la rabaaba marka aadaabta iyo anshaxa xadiidku wuxuu ina barayaa markaad rabtid dad inaad xumaato ka reebtid sida wanaagsan oo qalbigooda loo soo jeeto waa midda labaad ee maka inay tahay meel sharaf lahoon dhiigga lagu daadin karayna waa inoo faa'iideynaya markaad rabtid dadka inaad waxu sheegtid ammaan ilaah iyo mahad ilahi inaad ka hormarisid alxamdu lilah iyo athanaau lilah iyo inaad ka hormarisidna xadiidku waa inoo faa'iideeyey rasuulkeenna waxyaalo khasaa'isu lahay ay ka mid ahayd magaalada maka in loo fasaxay saacad inuu ku dagaalamo oo ay khaas ku ahaydna xadiidku waa inoo faa'ideeyey abu shureyx fadliga uu leeyahay iyo sunnadii nebiga qaabku u raacay iyo diinta ilahay suu dadka u gaarsiiyanayana xadiidku inoo faa'ideynaya ayib waxyaalo badan oo kale oo xadiidku inoo faa'iideynayaado aynu ka qaadanaynaa laakiin maadaamaan matniga laqbaynayno intaasaan ku arkaysanayna ka can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay slam saddex xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa labaan dheri saddex xadiid can ibni cabaas can cabdillahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalama yowma fatxi makata maka furashadeeda maalinkeeda maalinku maka furtay nebigu horta markuu ku dhasha kitaabka siradaana waa kusoo mara afartan sana markuu marayaa nebi laga dhiga saddex iyo toban sanana makadii buu sii joogo dadka diinta ugu yeeraya afartan sana saddex iyo toban sana ku dar konton iyo konton iyo saddex sana asagoo jiruu ka hijrooda marka madiinuu aada madiinana toban sanuu joogay isku dara lixdan iyo saddexna waa wuxuu kugeeri markuu ku geeriyooday ahayd marka magaalada mako nebigu markuu madiine u hijrooday maka gaala haysato uga tegay madiine markuu joogay sideed sano markuu madiine joogay sideed sano sanadkii sideedaad buu nebigu maka furtay dib ugu soo noqda isagoo ciidan wata bil rabadaan ay tahay ayuu dib ugu soo noqda marka maalinkaa maka uu furtay baan waxaan maqlayba nebigoo leh laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi maka intii la furtay ka gadaal furashada ka gadaal furashada maxaa laga wadaa maka intii la furtay waagii hore maka waxay ahayd dhul gaala haysato waa laga hijroon jiray waa laga carari jiray madiina la aadi jiray haddiiba muslimiintii dib ugu soo noqdeenoo nebigu maka la wareegay maka in laga cararo oo looga carara inay dhul gaalo noqoto maanta ha u dambaysabi laa hijrata wax hijro la yidhaahdaa ma jirto bacda alfatxi furashada ka gadaal furashade furashada maka maanta gaaladii laga furtay ka gadaal in maka laga hijroodo gaalnimo looga hijroodo inay waddan gaalo noqotay ma dhacayso waa kow walaakin jihaadun jihaad baa jira iyo waniyatu niyo oo maxaa laga wadaa maka waad ka bixi kartaa dan kale waad uga bixi kartaa maalan haddii adoo maka joogal lagu yidhaha jihaad aad ma waa le joogahaya jihaad aadaysa ganacsi baad u bixi kartaa cilmi daalib baad u kartaa madiine iyo meel kalead cilmi u raadsan kartaa qaraabo salaam u bixi kartaa aadi kartaa ganacsi waad kartaa laakiin inaad maka uga tegtid dhul gaala inay noqoto dhul islaam baan aadaya ad tirahda waa bishaaro idaa goorti ustunfirtum la ydinka bixi dalbo bixid soo baxoy marka laydin yihaho jihaadka soo aada meelaha khayrka soo aada istinfaarku waa taas dad baa waxay soo baxo soo baxo isoo baxo waa jihaadaynaaya gaaladaan iska dhicinayna dhulkeenaan difaacayna diin soo baxa wa idaa goortii ustunfirtum soo bixid la laydinka dalbo fanfiruu baxa wa qaala nebigu wuxuu yidhi yowma fatxi makata maka furashadeeda maalinkeedii inna haadaakan albalada ee beledka waa mako xaramahu waxaa xurmo u yeelay allaahu alle ilaahay baa xaaraam ka dhigay in lagu xadgudbo dhexdiisa oo xurmo u yeelay yowma maalinkii khalaqa uu abuuray allaahu alle asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka fa huwa beledkan waa mako asagu xaraamun mid xurmo le weeye bixurmatillaahi ilaahay xurmadiisuu xurmo ku leeyahy ilaa goorma ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda inta laga gaarayo inta qiyaamada laga gaarayo wa innahu amar yeshaaniya lam yaxil lama bannaanayn alqitaalu ku dagaalan fiihi maka gudaheeda lagu dagaalamo liaxadin qof oo qabli aniga igu horreeyey qof aniga igu horreeyey oo ay u bannaanayd maka gudaheeda inuu ku dagaalamaa ma jirin walam yaxilla ima bannaanaan oo xalaal ima noqon lii aniga ilaa saacatan saacad oo min nahaarin maalina maahane hal maal saaco maalinimaan ku dagaalamayo maalinku maka furanayay fa huwa asagu waa makee beledkan xaraamun mid xurmo le weeye bixurmatillaahi ilaahay xurmasiintiisa ilaa yowmi alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda laga gaarayo laa yucdadu shawkuhu laa yucdadu tala waa maxay haddeeraad soo marayn lama jari karo shawkuhu qodxihiisa iyo geedihiisa shawkiga qodaxdaa loo yaqaanaa laakiin hadda laamihii baa loola jeeda geedaheeda walaa yunafaru lama cayriyo sayduhu ugaartiisa ugaarta hadda maka iyo markaad tagta mako meesha iska marmaraysa lama cayrin karo laguma ogola shimbirihii meesha iska marayaan hortaada ay fariisanayaan kaaba kici marka ugaarteeda lama lama cayrin karo walaa yultaqatu lama qaadan karo luqatatuhu baadidiisa luqadada waxaa loo yaqaana waxaa dadka ka dhacay adoo qof ku hor socdo baa kun dollaroo lacagu ka dhacda intaad geesaha iska fiirisid iyo kaamirooyinka qarsoon inaad tiraahd kan maantayta fursad baa unu helayba ayaan baan hoteellada ku karaysanay may luqadada marka waa baadida qofka ka dhacda meelaha kaga lunta walaa yultaqatu lama qaato luqatatuhu baadidiisa ilaa man ruux maahana carrafahaa yaboohinaya yabooha ma la yaqaan iyo waxaasu ka maqan yihiin alaab baan hayaa qofka odhanaya walaa yukhtalaa lama siiba khalaahu cawskiisa iyo e, waxyaalaha naqiisaho meelaha ku yaalana lama siibo lama bixin karo walaa yukhtalaa lama siibi karo khalaahu cawskiisa intaa markuu nabigu sheegay fa qaala wuxuu yidhi alcabbaasu cabbaas oo rasuulka adeerkiisa yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyo ila alidkhira geedka idkhirka lo yaqaana maaha kaas noo daabiyo geedka idkhirka loo yaqaan asaga waa jaranaynaaye noo dhur baa loo yaqaana ila alidkhira geedka dhurka loo yaqaana maahane fa innahu geedkaasi liqaynihim wuxuu u sugnaaday subkidooda iyo wa buyuutihim guryahooda ah wuxuu u sugnaaday geedka noocaasihi inay ku samaystaan doomahay ku dhaydaan doomaha ayay ku dhaydaan oo ku hagaajiyaan oo guryaha lagu hagaajiyaa fa inahu geedkaasi liqaynihim doomahooda dhayitaankooda ayuu u sugnaaday iyo wa buyuutihim guryahooda fa qaala nebigu wuxuu yidhi ila lidkhira waa yahay idkhirka mooyaane geedaha kale aan la idiin ogolayn marka geedaha kale ayaan la idiin ogolayn marka xadiidku dhankaa wuxuu inaga tusinayaa sharafta iyo xurmada ay leedahay magaalada mako inay bannaan tahay qofka culummada hadal in lagu soo celiyo hadalkiisii uu sheegaya hadday wax kaa raacaan sidaas haddaad ka waran oo kaletay in la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabaas fadliga uu leeyahay iyo maka arrinkeeda suu u danayn jiray ayana xadiidku wuu inoo faa'iideynayaado waan ka qaadanaynaa can caliy bni abi aalib waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranii wuxuu ifaray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama an aquuma inaan u istaago oo aan waki waxbaan ka booda aniga saas ii qoraya can caaishatu idiin qoraya miya waa iisoo wada aniga kaas can cali bni abi taalib ba hadana ku sixiga miya can cali bin abi taalib idinoo qorna mi ah bal hadda fiiriya xadiidkan inuu meel kale ku keeni doonaa laga yaabaa nuskhadayna gadaal buu marin doonaa aniga lakuwa isoo hormariye can cali bni abi taalib waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi amaranii wuxuu ifaray annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama an aquuma inaan u istaago calaa budunatin ama calaa budunihi xajka uu waday budunku waa geela xajka loo wado geela loo wada gowriciisa kow wa an atasadaqa inaan sadaqeeyo bilaxmihaa hilibkeeda iyo wa juluudihaa hargaheeda iyo wa ajilatihaa reeryadeedaba ah, geelaas inta gowracdid hilibkeedana sadaqee hargaheedana sadaqee wa ajilatihaana waxaa laga wadaa waa reeryadiisa harge qobtolkii iyo karbaashtii wa allaa uctiya inaana siinin aljazaara qofka kawaanlaha ah minhaa xoolaha xaggeeda shay-an waxba oo maxaa laga wadaa carabtaa waxay samayn jireen qofka xoolaha qalaya xoolaha hilibkeeda qaybta ugu litay ohan jireen intaas kharash u qaado qofku hadduu kuu shaqeeyo shaqo kuu qabto soo lacag lama siiyo wuxuu leey neefkan geela ii gowrac madaxa intaas surkaa iyo caloosha iyo mindhicirka iyo carabka iyo intaa ka goosa adugu intaasna mushaar ahaan u qaado intii hilibka fiicnayn isaga qaadanaya marka tahaa samayn buu yidhi waayahay hilibkii hadday qaleen maxaa u xal ah wa qaala nebigu wuxuu yidhi naxnu annagaa nucdiihi siinayna min cindina agteena hilibka waxaa ka cuneen mushkilo male dadkii ula siman yihiin wixii kharashkooda ah oo waxqabadkoodii kharash u ahna annagaa siinaya nebiga xoolaha waxba kharasha uga dhigi baabbuu marka ii guntay baabu maa yajuusu qatluhu oo hal xadiid uu ku keeni doona xadiidka caaisho aad sheegaysaan baabu maa shay buu baab yahay yajuusu uu bannaan yahay qatluhu dilitaankiisa mako waa xaram dhiig laguma daadin karo wax laguma layn karo somaynaan soo marin bal xadiidkan fiiri can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi khamsun shan oo min addawaabi xayawaanka ka mid ah kulluhunna dhammaantood fawaasiquu taacada ilaahay kuwa ka baxay weeyaan waa faasiqiin buy shan nooc oo xayawaanka ka mid ah faasiqun baa aniga qoran faasiqun waa faasiq nusakhdana qeyb baa waxay qoran fawaasiqu waa kuwa taacada ilaahay ka baxay yuqtalna waa la dilayaa fil xarami xaramka dhexdiisa xataa maka gudaheeda masaajidka ku dhex jira hadii la arko waa la dilaya masaajidka bartankiisaa lagu dili war maxayiin kuwaan kow alquraabu tukah tuka ma taqaanaa tukah kow qur-aanku ma sheega horta quraab haga ku sheega ya ah, suuradee waay maa-ida waa sax wey mhm. ayib marka waa tuke kan labaadna walxadaa'atu dafada bahasha loo yaqaana dafada bahal hadda meelahan marto ilmaha hilibka loo soo diray adeeg iyo ka dhashato soo mida arag daf ka siisa waa labo iyo wal caqrabu hangaralaha dibiqalooca ama harraanka loo yaqaano bahal dabaqaloocan oo hangarala loo yaqaano qaniyo kulul waa saddex walfa'ratu iyo jiirka jiir ma taqaanaa dooli weeye dooliga iyo walkalbu eyga alcaquuru ee boqonogoyska ah fayla jarka ah caquurku waxaa weeye waa eyga dadka cuna oo faylaha ka jara <coughs> walimuslim waxaa laga wari u sugnaaday yuqtalna waa la dilayaa khamsu fawaasiqa shan faasiq filxilli bannaanka iyo walxarami xaramka gudihiisa xaramka gudihiisa iyo meel nairobi haddaad ku aragti waa dili hangarale tuka haddaad aragti waa dili dafadaas haddaad aragta waa dili waxaa weeyaan jiirka haddaad aragtidna waa dilaysa meeshii marka waxaa yimid xaramkii la yidhi wax laguma daadin karo xayawaanbaba lagu laynayaaba oo kuwaan maxay yihiin dee kuwaani xayawaanaadka iyo bahlada iska masaakiinta ayaga lagu yaqaana inaysan waxba dhibin wixii xayawaanka la midkaa lagu yaqaana ayaga kasoo baxay oo far dheeraatay noqday oo dadka qaniinahayo oo kitaabtii cunahayo oo alaabtii jarjarhayo oo dhibay geysanayaan mar hadday sidaa tahay waa la dili xaramka gudihiisa waxyaalaha lagu dilayo ayaa laga soo reebaya marka uma bannaano qof inuu maka dhiig ku daadiyo wixii ahaa kuwaana laga soo reebaya ma ayagay khaas ku taha mise wax kastoo ku dhibaya waad iska qaban kartaa oo xaramka qof hadduu inta kuu yimaado dharbaaxo kaaga soo gooyo toorey kula soo baxo midi kugu qabto ma gacmahaad iska laalaadin waxaad odhanaysaa xadiidka cumdahan ku dhaqmaya mise intaad iska qabataad iska dhicin waad iska dhicinaysaa waad iska dhicin cid kastoo marka adiye iyo dhib wada ayaa la iska dhicinaya baabu dukhuuli makata wakayrihi maka gelitaankeeda iyo maka meelaan ahaynba ayuu u baabiyay sideed xadiid buu halkan ku sheegi doonaa musanifku raxmatullahi calayh maka iyo maka kayrkeedba gelitaankooda can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama dakhala wuu soo galay makata mako caamalfatxi furashada sanadkeedii sanadkeebuu nebigu furtaan yidhi sanadkii sideedaad oo hijriga markuu maka furanayo maka soo gala wa calaa ra'sihi madaxiisana waxaa ku dul sugnaa almikfaru koofiyad bireed koofiyad bir ah ayaa nebiga madaxa ugu jirtay falamaa goortii nazaca nebigu uu siibay hu koofyaddii jaa'a waxaa u yimid hu nebiga rajulu nin culammada qaar baa waxay leeyihiin waa abuu barzata alaslami ninkaa nebiga u yimid fa qaala ninkii nebiga u yimid baa wuxuu yidhi ibnu khatalin ninka ina khatal loo yaqaan khatar ma ah khatar khatal wey waa lam ibnu khatalin ninkii ina khatal ahaa mutacalliqun wuxuu ku dhegan yahay biastaari lkacbati kacbada daahyadeeda kacbada daahyadeedu saa ugu dhegan yahay fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama uqtuluuhu dilabyo kow kaga siiyabiyo waa masaajidka gudihiisa weliba kacbaduu ku dhegan yahay bartaa ku dilabiyo waryaa ilaahay yaqaan haddeer maxaan soo maraynay kacbada dhiig laguma daadin kara iyo soo ma ahayn nebigu ninkaan haa la dilabiyo dayib see la isu waafajinaya maka dhexdeeda hub laguma qaadi kara iyo waxyaalaha la midka ah ninkaan horta murtad bu ah nin diinta ka baxayba waaga hore muslim bu ah ninkaa ibnu khadalka loo yaqaan madiinuu tegay nebigu la waxau soo rumeeyey marka dan loo diray asaga iyo nin ansaariya iyo waxa weeyaan nin addoonkiisaa iyo orda israaca meel dhexa markii la marhayo ninkii addoonkiisaha wuxuu ku yidhi cunto noo kare wuuna seexda asagii adhow wuxuu soo toosay addoonkii oon cuntadii karin yo meeshiioo la hordo addoonkiibuu kow kaga sii wuu dilay adoonkii markuu dilaybu wuxuu is yidhi haddaad hadda madiine ku noqotid dee nin dhiig islaam gaadiya daadiyaad noqonaysaa adigana waa lagu qisaasay maxaad samaysaa wuu cararay kii kalena wuu dilaa xataa la sheego ansaariga intuu cararay buu maka oo gaala haysatay u carara markaa intaa keliya kuma gaabsan laba islaamood oo wuxuu lahaa laba gabdhood oo fanaaniin ah oo heesa oo labaduba gaala yihiin labadaas wuxuu odhan jiray inta mushaar iyo lacag ku siiyo caaya maxamed markaasay gabay cay ah nebiga u tirin jireen calayhi salaatu wasalaam marka nin meel la ka gaaloobay meella dhiig islaan qaba meel la dhibi jiray nebiga ayuu ahaa nebigu wuxuu yidhi meel allaala meeshaad ku aragtaan ku dila markuu arkay ninkii maka in la qabso uusan badbaadayn carabtu waxay samayn jireen markay dadka soo laayaan bay kacbada inta galaan bay daaha isku duubi jireen qofkii kacbada soo gala faraha laga qaadi jira marka wuxuu is waad ku badbaadi doontaa marka kacbada daaheedii astaarulkacba waa kacbada daaheedii dhab bartaa uu jooga lagu toogtay bu nebigu alayh isalaatu wasalaam barti baa lagu dilay marka macnaheedu marka waa maxaa meesha ka soo baxay meeshaa waxaa ka soo baxood ka ogaatay qofka maxbuuska ahoo lasoo qabtay ee gaalada laga soo qabtay waa la dili karaa mar haddii awoodda lagu dhigay ibnu khadalba qof la qabtay buu ahaa waana la dilo nebigu waa dilay calayhi salaatu wasalaam islaanimo xataa looma bandhigin horay buu islaam u ahaa wuuna gaaloobo diintiibu ka baxay <clears throat> taana xadiidku waa inoo faaidey masaa'il kalea jiro culamadu ay ka hadlaano nebigu markuu meeshaa soo gelayey miqfar muu madaxuu u saarnaa dee macnaheedu waxa weeye muxrim muusan ahayn muxrim muusan ahayn oo hadduu muxrim noqon lahaa xaj iyo cumro xiran dee madaxa koofiyad miyaa la saari kara soomay mayna maynaan soo marin koofiyad madax ma gashadeen can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakhala wuu soo galay makata mako min kadaa-in meesha kada loo yaqaano ama min kadaa-a meesha kada loo yaqo meel magaceed min athaniyati jiirtii ama goshii alculyaa ee sarraysay allatii taasoo bilbadxaai meesha badxal yihahda ku taalay meel jiir ah oo laab ah oo badxal oo sare oo meel badxal yihahda ku taallo ka soo galay wa kharaja wuxuuna ka baxay min athaniyati jiirtii asufle ee hoosaysay macnaheedu waa maxay markuu nebigu maka soo gelayey meel saruu ka soo gala markuu ka baxayeyna meel hoosuu ka baxay maxaa macnaha ku jira markaad meel ku soo socotid inaad meeshaas magaashaad ku soo socotid kaa hoosaysid baa xoogaa kuu xoog iyo firfircooni badan markaad baxaysidna meel hoose inaad ka baxdid baa kuusii fiican markaad soo gelaysidna kor aad ka soo gashid sidaasuu nebigu sameeyey sala alla aleyh wasalam marka meeshuu ka soo galay iyo meeshuu ka baxay nebigu waa iskhilaafsiiyey calayhi salaatu wasalaam waa faa'iidada labaadeh labada dariiq kuu ka soo galay magaalada iyo dhankii uu ka baxay labaduba inay uga markhaati kacaan buu nebigu rabaa sal alla alayhi wasalam dadka labadaa meeloodba degan inay nebiga sii arkaan ayadana wuu rabaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aragtida nebiga iyo la kulankiisiiyo uusan qolo ugu khaas yeelin taana nebigu wuu rabay sal alla alayhi wasalam faa'iidooyin badanoo kalena waa ku jirtaa nebigu saa uu sameeyey can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi dakhala wuu soo galay rasuululahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam albeyta kacbada wa usaamatu bnu zaydin usaamatu bnu zaydna wuu soo galay wa bilaalun bilaal ibnu abribaxna wuu soo galay bilaal ibnu rabax wa cuhmaan ibnu alxata cuhmaan ibnu dalxana wuu soo galay intaasaa kacbada gashay kacbada gudaheeday galeen waa hagaag intaa markay kacbadii galeen fa aqlaquu way isku soo xireen calayhim dushooda albaaba albaabka kacbaday isku soo xireen falamaa goortii fataxuu ay fureen kuntu waxaan ahaa cabdullahi bni cumar haddaan ahay awala man ruuxkii ugu horreeyey oo walaja soo galay baan ahaa ruuxii ugu horreeyey oo soo galay baan ahaa fa laqiitu waxaan la kulmay bilaalan bilaal fa sa'altu waan weydiiyey hu bilaal hal sallaa ma tukaday fiihi kacbada dhexdeeda rasuulullaahi rasuulka alla sal alla alay waslam rasuulku kacbada gudaheeda maku tukaday qaala bilaal wuxuu yidhi nacam haa bayna alcamuudayni labada tiir dhexdooda alyamaaniyeyni ee yeman loo aaneeyey labadaa tiir dhexdoodu nebigu ku tukaday buy sala allahu caleyhi wasalam sanadkii maka uu furtay ayayna arrinkaasu ahayd dayib halkaa marka waxaad ogaatay camuudeyn waa laba tiir yemanna waxaa la dhanka yeman bay xigaan dhanka yaman ayay xigaan bayna alcamuudayni labada tiir dhexdooda alcamuud alyamaaniyeyn yman labada tir waa labadaan oo kaleeto labadaasoo kale dhexdooda ayuu ku tukaday weeye xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey kacbada in la gala inay banaan tahay in lagu tukadaa inay banaan tahay bal istixbaab ay tahay qofkii gala arrinkaas arrinkaasoo kaleeto qofku inuu dadka iska qariyo oo kale uu ku yara sunaysto way u banaan tahay taana xadiidku waxyaaluhu ina tusinayo ayay ka mid tahay dadka ahlucilmiga inaad wax weydiiso oo tiraahdid nebigu halkaa muxuu ku sameeyey iyo cilmigaasoo kale in laga faa'idaystana da taasna xadiidku waa inoo faa'ideeyo waa ka qaadanaynaa can cumar waxaa laga wariyay radia allahu canhu annahu cumar jaa'a wuxuu yimid al ilalxajari dhagaxa al aswadi ee madow dhagaxa madow xajar aswadka loo yaqaano ayuu u yimi fa qabalahu wuu dhunkaday dhagaxi wa qaala cumar wuxuu yidhi innii anugu wallahi midiin qoraya wallahi midiin qoraya innii anigu la aclamu waxaan ogahay annaka adugu xajarun dhagax inaad tahay yuu la hadlayaa cumar dhagax buu la hadlaya wuxuu yidhi waxaan ogahay dhagax inaad <laughs> cigaal shay aad maqli jirteen markuu yidhi ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin fiidkii baa waxaa la yidhi orod biyo noo raadiyo noo dhaami baa la yidhaahdaa markuu bannaanka u baxay buu wuxuu arkay wax meel ka madow markaasuu wuxuu is yidhi wuxuu waa bahal bartii buu istaagaa la sheegaa labi-iyo tobanka habeenkuu meesha taagan yahay reerkiina waxay u qabaan caawa fiidkii intuu tegay inuu dhaamiyayoo birisu wax uu biyo meel ka keeni doona habeen dambe keeni doono waagu markuu baryo iftiinka ark wuxuu arko wuxuu xaloo dhan bahalka u qabo ka baqahayay geed meesha yaalla inuu yahay kurtun ah markaasuu la hadlay wuxuu ma waxaan ku mooday mise waxaad noqotay mise waxaan loo noqon doonin buy waxaan ku mooday buy bahal waxaadsan noqotay buy geed waxaanse loo noqon doonin buy caawa kabacdi habeen ma guurayn doono buy ah, anaa is ilaalinhaya geedkiina wuu gooyo kurtunka ha uu gooyayb meesha ku oli maysidb marka waxaan ogahay buu yidhi inaad dhagax tahay marka dee cogaalshaa dhagax buu ka baqaye cumar dhagax ka baqi mahay wuu la hadlayaa macnaha dhagax baata laa taduru wax ma dhibaysid walaa tanfacu waxna tari maysid dhagaxan maanto dhan haddaad ismarmarisid oo xagga kala hadashid oo tira dhagaxow dee waa ku garanahaya hadda ka horaad meesha ku oli jirtay eh, waxba kuma dhibi karo waxna kuma geysan karo walowlaa annii anugu ra'aytu haddaanan arki lahayn annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka kuma dhunkadeen marka dhaguxu xaaladday doonaya ha noqotee waxba dhib iyo dheef midna gacanta kuma hayo cumar wuxuu dadka tusinayaa dhaguxu inuusan khaasiyo gooniya lahayne tacabuddi ay tahay oo nebi maxamed looga dayanaya sal alay wasalam nebigaa dhunkaday bes laakiin maaha inuu dhaguxu wax ku siinayo haddaadan dhunkan uu ku cadaabaya maaha can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyey qaacidada wuxuuna asal u yahay xadiidkan raacitaanka nebiga sal alla aleyh wasalam in la raaco walow xataa cilada shaygan ku jirta haddaadan fahmin waad raacaysaa nebiga sal alla aleyh wasalam waxay jaahiligu ku sugnaayeenna waad ka tegi can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lamaa goortii qadima uu soo galay rasuululahi rasuulkii alla sal alla aleyh wasalam ay soo galeen iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa maka tamako fa qaala waxay yidhaahdeen almushrikuuna mushri oo fa qaala ay yidhahdeen almushrikuuna mushrikiintii inahu amriya shaaniye yaqdumu waxaa soo gelaya calaykum dushiinna qowmun qolo qolyahaasoo wahanat ay daciifisay hum ayaga xumaa yahriba magaalada yahrib qandhadeedii sidaasay yidhaahdeen magaalada madiino yarib maanta madiinay ula jeedaan madiino qandhadeedii baa daciifisay fa amarahum wuxuu faray hum saxaabada annabiyu nebigu sal alla alay wasalam an yarmuluu inay ordaan al ashwaata shawdadka athalaatata ee saddexda ah al ashwaad waxaa ujeeddada laga leeyahay waa tawaafyada saddexda ah oo laga bilaabo dhagax min alxajari ila alxajar laga gaarayo an yarmuluu inay ordaan al ashwaata dawaafyada ah ee saddexda ah wa an yamshuu inay socdaan bayna ruknayni labada tiir dhexdooda walam yamnac uma diidin nebigu hum ayaga an yarmuluu inay ordaan al ashwaata waxawey dawaafyada kullahaa dhammaanteed ila al ibqaa'a u turid mooyaane calayhim dushooda uu u turayo ayaga unbuu nebigu u turayay calayhi salaatu wasalaam oo u dhimrinayay marka xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid oon ka qaadanayno gaalada waxaa la tusaa awooddaada la isuma daciifiyo la isuma maskiimiyo ayagu waxay islaaheen dad tabcaan aho madiina kusoo daltabiyadoo sakaraadaho yaa meesha mari doona laakiin nebigu wuxuu yidhi markii bannaanka ha ay joogaanaad maraysaanna jiba tuurto xoog iyo awood muujiya markaad gudaha soo gashaanna tartiib u socday can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey ila alibqaa waa turid al ashwaata waa dawaafyada can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuulallahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalama xiina waqtiga yaqdimu yaqdimu uu soo gelayo maka tamako stalama markuu taabto alrukna tiirka al aswada ee madow waa xajarul aswadka awala maa yatuufu marka ugu horreeyo uu dawaafayo yakhubu uu ordi jiray bihalaathata ashwaadin saddex dawaaf buu ordi jiray nebigu sal lla alay wasalaam ah, saddex saddex wuxuu ordi jiray nebigu dawaaf ayuu ordi jiray yakhabu miduu qoray mise yahubu hada muxuu idan xaraka ha yakhubu wuu ordi jiray halaaثata ashwaaطin saddex dawaaf ayuu nebigu ordi jiray sal alla aleyh saddex dawaaf ayuu ordi jiray ta inta kalena wuu socon jiray nebigu sal alla alay wasalam can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi daafa wuu wareegay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam fii xajati lwidaaci xajkii sagoontiga calaa baciiri neef geela ayuu ku dawaafay oo marka kacbada aad ku dawaafaysid haddaad lugayn kartidna waad lugayn haddii gaadiid aad u baahan tahayna gaadiidkaasaad fuulaysaa ay ku dawaafaysaa calaa baciiri neef geela yastalimu wuu taabanaya arrukna tiirka bimixjanin ulma tooba-a mixjanku waa usha afka qalloocan oo afka kasoo godan odayaashii qaataan ushaasuu nebigu saa ugu taabanaya calayhi salaatu wasalaam almixjan casaa waa ul maxniyatu ra'si madaxeeduna qallocsan yahay waa usha madaxa qallocsan makoorad ama tooba loo yaqaano marka halkaa xadiidku wuxuu inoo faaday xajatulwadaac sanadkii tobnaad oo hijriguu ahaa wadaacna waxaa loogu bixiyey nebigaa danka sugontiyayoo xaj ka dambeeya nebigu muusan xajin sala allahu calayhi wasalama dayib qofka marka gaadiidka saaran waxaa la mid a qofkii ay u suurtoobi weeday xataa isagoon gaadiid saarnayn lugaynaya inuu gacanta ku taabto ushaa unbuu ku taabanaya xataa usha taabashadiis hadday u suurtoobi weedo gacanta unbuu ku taagaya saasaa la samaynayaa marka ayb can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lam ara ma arag an annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama yastalimu asagoo taabanaya min albeyti kacbada ila ruknayni labada tiir maahana alyamaaniyeyni ee yeman dhanka yeman xiga yamanta loo nisbeeyey oo waa maxay waa rukniga xajarul aswadku ku dhex yaallo iyo kan ku xiga weeyaan kan ku xiga labadaasaa loola jeedaa rukniga alyamaaniga iyo xajarul aswadka labadaasaan arkibay nebigoo taabanaya sal alla alay waslam waxaa tiiraroo kaleeto waxba la taaban maayo labadaasaa mashruuca wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin